عينا وضرت النفس إذ قضيت دينا وكم إذا, وكم إذا جئت بها مستفهما fansib waqul kamkow kaban taxwiisamaa baabu tamyiizi haadaa kanu baabu tamyiisi faslun haadaa kanu faasilun waa mid kala saaraya limaa qablahu wamaa bacdahu wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya uu fasal u yahoo kala saaraa faslun haadaa kanu faasilun waa mid kala saaraya limaa qablahu wamaa bacdahu fii bayaani anwaaci tamyiisi tamyiiska nuucyaalkiisa nuucyaalkaas la caddayntooduu fasal u yahay fii bayaani anwaaci tamyiis tamyiiska nuucyaalkiisa nuucyaalkaas la caddayntooda uu fasal u yahay oo uu kala saaraa waxa weya fasalkan wuxuu uga hadlayaa nuucyaalka tamyiiska tamyiiska waa laba nuuc sidaan horay u soo ogaanay tmyiis waxaa la ihahdaa tamyiisu mufrad waxaa kaloo la yidhaha tamyiisu daad tamyiisu daad iyo tamyiisu mufrad waa isku mid tamyiisna waxaa la yidhahdaa tamyiisu nisba ah, tamyiisu nisba ayaa la yidhaahdaa labadaas ayuu u qaybsamaa tamyiiska marka la yidhaha tamyiisu daadka ama la yidhahda tamyiisulmufradka wuxuu dhacaa bacda maa yufiidu lmaqaadiira wax maqaadiiru faa'iideynaya wax maqaadiir faa'iideynaya haddii lagu yidhina waa afar waxa maqaadiirta wax faa'iideeya shayga qadarkiisa waxa lagu ogaadaa waa afar waa afar waxa weeyaan inuu dhaco bacda alcadad inuu dhaco cadad waa lagu ogaadaa kow labo saddex afar shaygaan waa afar alaleey waa la tiriyaa bacda alwasni miisaankan wax waa lagu ogaadaa kiilo nus kiilo hal garaam toban garaam wax waa lagu ogaadaa bacda alwasnina waa dhacaa waxaa kale wax lagu ogaadaa kayl in la beego waa hal koombo waa hal loor waa hal fuusto ayadana waxbaa lagu ogaadaa waxbaa lagu ogaadaa afar misaaxada xagga in la mitiriyo misaaxada waxa weeyaan waa shayga la dhudhumiyo ama la taakeeyo ama la mitiriyo oo wax loogu cabiro waxa weeyaan qaabka oo waxa weeyaan mitirka kaasa waxaa la idhahdaa misaaxa ayadana waxbaa lagu ogaadaa afartaa shay bacdigoo tamyiiska dhaca tamyiisu daad ama tamyiisu mufrad aa la yidhaahdaa ah, hadduu bacda alcadad dhaco bacda alwasni hadduu dhaco bacda alkeyl hadduu dhaco bacda almisaaxa hadduu dhaco kaas waxaa la yidhahdaa tamyiisu daad a la yidhaahdaa tamyiisu daad ayaa la yidhaahdaa tamyiiska markaa oo nisbada ah asagu intaas midna bacdigeed ma dhaco tamyiisu nisbaha intaas waxaan ahaynuu dhaca Ah, haddana waxa weya abyaadan hore dhammaantood waa tamyiisu dabuu ka hadla abyaadan hore oo waxa weeyaan antaa hantan bayd wuxuu uga hadlaa tamyiisu daagkaas oo dhacaya bacda aladab aw bacda alwasni aw bacda alkayl aw bacda almisaaxa kaasuu uga hadlaya oo tamyiisu daadka ah yaa caamil u ahoo nasbiyo tamyiisu daadka daatada mubhamada oo uu fasirayaa nasbido caamil u ah haddaad tidhaahdo ishtaraytu cishriina labaatanaan soo gatay cabdan min cabdin cabdan yaa nasbiyey cishriinaba laftirkeedaa nasbiday daatadaas mubhamadaa ayaa nasbiday waxaa dhici karta inaad tidhahdo waaba jaamide say camal fashay waxaa lagu leeyahy waa lishibhi bismi lfaacil cishriina daaribiina ay u eg isim faacilay shabahday xagga macnahana waa ka shabahday xagga wasnigana waa ka shabahday xagga wasniga waa ka shabahdo cishriina daarib inay u eg tahay tan kaleetana waxay ka shabahday xagga macnaha oo isim faacil sida uu u dalbayo ugu baahan yahay waxa ka dambeeya cishriinna waxa ka dambeeya u baahantaa le ay u baahanta marka tamyiisu daadkaas ayaan bilaabaynaa tamyiisu daadkaas ayaan bilaabaynaa tamyiiska markaa bacda alcadad markuu dhaco waa iska kooban yahay warkiisiyo waxaa loo qaybiyaa bacd alcadad hadduu dhaco saddex bis waxaa la hahdaa cashara wamaa duunahaa waa majmuuc majruur cashara wamaa duunahaa cashara iyo intii ka hoosayda alaaa a laga bilaabaa ilaa cashara intaas waxa weeyaan tamiiskeedu waa majmuuc majruur waa jamac majruur waxaad leedahay casharatu rijaalin ma banaano inaad tidhahda casharatu rajulin ma banaano casharatu rijaalin aad leedahay waana jamc waana majruur alaaana maxay leedahay alaaatu rijaalin haday dumar tahayna maxay leedahay alaau niswatin ah, marka waana jamc waana majruur waa intii ka bilaabatay alaa ilaa cashare laga gaado qaybtaas waa xagga dhe laga bilaabo axadda cashara ilaa laga gaaro tisca wa tisciin waxa weeyaan waa mufrad mansuub ah waana mufrad waana mansuub axadda cashara kowkaban adleeda axada cashara kowkaban hadda kowkaban waa mufrad soomaha waana mansuub tisca wa tisciina naj aad leedahay tisca wa tisciina naja marka waxa weeyaan intaasna waa mufrad mansuuba maxaa ka dambeeya mia ilaa alif waa mufrad majruur miatu rajulin aad leedahay miatu cabdin aad leedahay alfu rajulin aad leedahay waana majruuh marka cadadka waa intaas waana saddexdaas loo qaybiya iyaga tamyiiskiisa xagga ixraabka waxa weeyaan jamc majruur ah waa cashara iyo wixii ka hooseeya mufrad mansuubana ah waa axad cashara ilaa tisca wa tisciin mufrad majruurana waa mia iyo alif wain turid haddaad doonaysid macrifata tamyiisi tamyiiska la garashadiisa likay tucadda licadika in lagugu tiriyo darteedna aad u doonaysid min dawi tamyiisi kala soocidda kuwa u saaxiibkaa fahwa tamyiisku alladii waa midka yudkaru la sheego bacda alcadadi cadadka ka gadaal wlwasni wa bacda alwasni miisaanka ka gadaal wlkayli wa bacda alkayli beega ka gadaal wa madfuucilyadi wa gacanta ka lagu dhudhimiyo gadaalkiis wain turid haddaad doonaysid macrifata tamyiisi tamyiis la garashadiisa tamyiis in la barto haddaad rabto likay tucadda licadika in lagugu tiriyo darteedna aad u doonaydid min dawi tamyiisi kala soocid dadka u saaxiibka ah ee kala saara waxa weeyaan masaa'ilka isku eg eg ashyaada isku egeg dadka kala saara xaalada iyo tamyiiska kala saara inaad ka mid noqoto haddaad rabto فhو تمyiiز اldي waa iسمka يudkr la sheego baعd اcadد cadad ka gadaal واlwزن aw اlwزن wowdan waa bmacnaa ow carabiga waxaa la yaqaanaa wow bmacnaa ow wa ow bmacnaa wow marka hadda waxaa leedaha wowdan macnaheedu waa ow maxaa yeele haddaan saas laga dhigi waxay noqonaydaa cadad iyo wasni iyo kayl iyo madfuuciliyadii kadib ay dhacdaa intaasoo wada socota kadib saxna maaha saas ee waxa weeyaan bacd alcadad ay dhacdaa ama bacd alwasniyay dhacdaa ama bacd alkeylay dhacdaa ama madruuciyada kadibay dhacdaa marka awdu waa tanwiiciya wowdan waa bimacnaa ow atanwiiciya owdii tanwiiciyada ahayd waay wow oo bimacnaa owna waxaa la ihahdaa w e, waxa weeyaan saas weeyaan waa tanoo kale lama tahay alkelimatu wa ficlun wa xarfun hadii la ihahdaa alkelimatu wa ficlun waxarfun taasuna waa lamid tanay lamid ah. oo waxa weeyaan alkalimatu ismun awi aw ficlun aw xarfun wey maxaa yl iyagoo saddexdooda la isku daray maaha kelimo ee mid walbaa gooli klim gooniye kelima u tahay wakadalika sidoo kale awduna bimacnaa wawa ku timaada oo marar badan ba hadda kitaabka intaan soo exraabaynay aan kun keennay ayadoo awdu bimacnaa wowta marka afartaas kadib waxaa dhacay tamyiiska leela tamyiisudaad wuxuu yidhi waa min min idaa fakarta haddaad ku fakerto fiihi fi tamyiisi tamyiiska dhexdiisa mudmaratun waa mid la idmaaray min qabli an tadkurahu min bacdi dikrika iyaahaa intaadan sheegin ka hora la idmaaray wa tudhirahu wa min qabli idhaarika iyaahaa intaadan minta muujin ka hora la idmaaray tana macnaheedu waxay tahay tamyiisku waa bimacnaa min albayaaniya intaasuu kuu sheega baytkaasoo dhan maniis intaas macnaad hore usoo ogaato oo ah tamyiiz waa bimacnaa min mintu waa badneed waatee albayaaniya mintii bayaaniyad ahaydu ku macnaya marka tamyiizka markaad ku dhawaaqdaba intaadan mid sheegin minta macnaheed iyaad ka fahmeen ishtaraytu cishriina ayaan soo gatay ishtaraytu cishriina soo gatay oo waa max in la bayaaniyo waa ishriinkay mogtahay waxaa leedaha kitaaban min kitaabin oo kitaab ah kitaaba markaad tidhaahdo waa bayaan ishrinkiia la bayaanina ah. markaasuu yidhi waa min idaa fakarta haddaad fakarto fiihi fi tamiisi tamiiska dhexdiisa aad ku fakarto mudmaratun waa mid la idmaaray min qabli an tadkurahu min qabli dikrika sheegitaanka ka horaa la idmaaray iyo mintaad sheegto wa tudhirahu min qabli idhaarika muujintaada ka hor aaba la idmaaray intaadan ku dhawaaqina macnihi la fahmaa taquulu waxaad leedahay cindii agtayda ayay ahaadeen manawaani afar hodol waxa weeye mana manawaani waa jamcu mana mankana laba rodol u dhikanmaa xagga miisaanka laba rodol rodolkuna nuskiiradu ku dhowy rodolku nuskiirada wax ku dhow wey laakiin nuskiirada xoogaayuu ka yarya marka waxa weeyaan man marka la yidhaahdo mana mana haddii la yidhaha taniya marka mana waani sida casa casataas casa waani a la casa un taniye casa waani mana taniye mana waani waxaad leedahay afar rodol afar rodol wey marka waxoon cindii agtaydu ku sugnaadeen mana waani afar rodol zubdan min zubdin oo burcad subag caana inta la ruxay oo la kilkilay aa subag korka ka soo koray subagaas waa zubdigu maxalushaahidku marka waa maxay mana waani mana waani daas weeye midka laga rabaa manku waa shay wax lagu miisaamo hadda waxa weeya zubdantaanu halkay dhacday bacda alwasni shay wax lagu miisaano kadibay dhacday aalad wax lagu miisaamo wey sida dhagxaanta oo maaragtay kiilada iyo nuskiilada amankana wax lagu miisaamo marka zubdantan waa tamyiisu daat sababto maxay kuu cadday daato waxaad tihi cindii agtayda waxaa ahaaday manawaani laba man ama afar rodob waxaa la rabaa marka manka maxaa waxa la miisaamay xayihii daatadooda ma sonkora ma beriisaa ma dahaba shayga la miisaamay daatadiiya qarsoon daatadii dhan lama garanayo markaasaad waxaad tidhi zubda waa subak burcad ah, subag aan weli la dhalaaninoo sida caanaha looga qaaday ah weeyaan marka zubdan taas weeyaan tamiisudaadka amsatun aarbacuuna waa intii egtayda waxa ahaadeen amsatun aarbacuuna afartan iyo an ad afartan iyo anaan hayaa hata afartan iyo anta aad tiriday waa ma afartan iyo an qalim ah. ma afartan iyo an kitaaba ma afartan iyo an boosa ma afartan iyo an guriya ma afartan iyo an looro beriiseha waa maxay markaasaa tihi cabdan min cabdi waa addoommada daatadiiaba qarsoon fiiri macduudkii macduudkii oo aad tiri hamsatu arbacuuna daatadiya qarsoontay daatadiyaa kuu caddeeyey cabdan min cabdin waqad tasadaqtu waan sadaqaystay bisaacin hal saacaan sadaqaysaa tiri haddee saaca ku jiray la garayo cabirka aad sadaqaysatay saaca waa afar mud ah, mudkiina madaalkan ama shoodan ama koombadan saliid qumbaha naaranjiilka taasuu ku dhowye taasuu ku dhowdhowye culamada gabal mid ka yaray keene madiina ka keeno waa kana yidhah madiinadii rasuulka aan ka keena yidhah mid xoogaa ka yar qaar kale waxay keeneen mid xoogaa ka weyn markaas yidhahde madiinadii ka keeno waa rag qaara keeneen mid le oo yidhahdaan isaga iyadaan ka keena madiina marka madiine laga wada keenya madiinada lafteeda waa laga keenaya aazaw oo waxay hahdeen culammadu madiinadii waxay u baahan laftirkeeda markaad joogto mid sanad lahaa jira Ah, ninaa meel la fadhiyo wuxuu leeyahay koombadaydan waxaa lagu cabiray tii sheekh hebel tii sheekh hebelna waxaa lagu beegay oo lagu jaangooyey tii sheekh hebel tii sheekh hebelna waxaa lagu jaangooyey tii sheekh hebel ilaa si usii wadu nabiga gelina uu leeyahay tii hebelna tii nabiga lagu beegay midaasaa saxaayo midaas in la raadiyo waayo oo sanad taga taasaa ugu roon ama haddii un madiina laga keenay keliya aad ku qanacdo adna madiina waa un ku wareeri maxaa ile laga wada keenyo isla lahaa waaye saddex kiilo kutubta xataa mucaasimiinta kiileeyeen qaar waxay yidhahdeen saaci nabigu waa saddex kiilo haatan tawdiix axkaamka ku qor buluqmaarka sharxiisa qaarna waxay yidhahdeen maya waa laba kiilo iyo lix boqol oo garan qaarna waxay yidhahdeen maya ma ahan ee waa laba kiilo iyo laba boqol iyo dhowr garan qaarna waxay yidhahdeen maya ka daaya ma waxaaso dhan ma dhame qaarna waxay yidhahdeen waa laba kiilo iyo afartan garan marka taasna kutubta mucaasimiinta ku wada qoranta ahlusunna taas waxay kutusay marka nin walba sheekh rumu sheegaya miduu soo qabo madiinu mid ka gata markaasuu cabira maruu kitaabka qorhayo markaasuu ku jaanguud inta fiiriy marka taas lafteeda waa inaad ka fiirida hmm, taas intaasaaba kugu filan iyadoo kutubtii wada yaalin culummada caalimiinta ahlu sunnuhu qoreenay saas ugu wada qoranta saddex fiirad inuu yahay saaci qaarna ay leeyihiin maya waa laba kiilo iyo lix boqol qaarna waa laba kiilo iyo laba boqol iyo sida cabdullahi ibnu saalix oo kaleeto oo ragga aada muxaqiqiinta uga mida waxa wey shee maxamed saali utaymiin oo laba laba kiliya afartan garaam weeye kulligood oo u wada qoran tawdiix akaamka iyo minxatulcalaamka iyo waxa weeyaan kutubta shee maxamed sali utaymin saddexdooda saas ayagu iskugu khilaafsan u fiiri so ma jira abdullah eh, shee maxamed saalex waxa weeyaan eh, duruusu ramadaaniyadu ah, ay ku taalla ay ku taalla cabdullahi ibnu salexna minxatulcalaam waxa weyan albasamna waxa weyan tawdiix akaam saas ayna isku khilaafsan yihin marka ka soco hadda baabkeeda maana joogin waqad tasadaqtu waxaan sadaqaystay bisaacid saacidxaa ku jira sadaqayday ma subagaa ku jiray ma sankoraa ku jirtay ma galleeyaa ku jirtay waxa aad beegtay xay ahaayeen markaasaad tihi khallan waa khal biyo qanaanoo qudaarta korka looga daadsado wey oo idaan ahaan loo isticmaalo biyo yaroo dhanaan suuqay hadda waa dadka waa iska yaalin suuqa waa lagu gadaa haddeeraaba lagu gadaa suuqa khal biyo iska dhanaan wey marka idaan ahaana loo isticmaala waa yahay khalad marka khalkaas waa tamyiis muxuu ku cadeeyey daatada saca ku dhex jirta waxa la beegay daatadooda wamaa lahu zayd uma sugnaanin hayru jariibin hal jariib waxaan ahayn jariibku waa dhul oo carabtu ay taqaano ay iyagu cabiraan ah, waa dhul ay cabiraan oo iyagu ay yaqaaniin oo dhulbeereedka ku cabirtaan toban kunoo dhudhun weeye qaar ay yidhaahdeen toban kunoo dhudhun ah, toban kunoo dhudhun marka toban kun oo dhul laftiga dhulbeereed aad u weyn waayo sida ka muuqata marka jariibku waa dhulka higtarka iyo meesha annagu ka ah ku cabirano jibaal iyo higtar iyo waxaas waxa weyn ayaguna jariibay wax ku cabirtaan jariibku waa toban kun oo dhudhuna yidhahda marka soomaali ma lahaa karo maxaa toban kun oo dhudhun annaga waxba kuma cabirano maba jiro dhulbeereed toban kun oo dhudhun annaga marka soomaalina waxaa le wixii soomaalidu isticmaal bis waxa kale soomaali male marka jariib aad iska leedahay waa toban kun oo dhudhune marka waxaa rabaa tobankii kunoo dhudhun xaa kugu yaal ma liin baa kuu saaran ma waxaa saaran muus maxaa ku yaala nakhla min nalin waa geed timireedyaal ah, jariirka waxaa ku yaallaa daatada ku taalloo geedaha ka baxday naklan waa geed timireedyaal marka naklantu waxay kuu fasirtay jariirka daatadiisii iyo wixii ku yaalla faslun wa minhu mansuubu afcaali اmadxi wa dami ka nicma wa bisa wa minhu tamiiskiyuu ka mid ahaaday mansuubu afcaali اmadxi afcaal madxi midkeeda la nasbiyey iyo wadmi aadmi wa afcaal dmi wadalika miaalkii ka nicma iyo bisa oo kale wey halkan wuxuu ka gelayaa tamyiizka qaybtii noo dhimaneed oo ah tamyiizu nisb ah, tamyiizkaasu halkan ka gelaya tamyiizu nisbaha waxa weeyaan labaa loo qaybiyaa maxamed lminna halkan kuugu qaybine muxawal iyo hayru muxawal labadaasa loo qaybiya muxawal iyo kayru muxawal labadaasaa loo qaybiya muxawal iyo kayru muxawal muxawalka saddexaa loo sii qaybiyaa muxawalun can ilmubtadai mid mubtade laga soo wareejiyey wa muxawalun can ilfaacili mid faacil laga soo wareejiyey wa muxawalun can ilmafcuuli mid mafcuul laga soo wareejiyey waxa weeyaan saddexa loo qaybiyaa muxawalka muxawalun can mubtadayn mid marka hore mubtada ahaa jiro lasoo wareejiyay sida miaal fiiri zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minka adiga kaa qurux badan wejhan min jihati wejhin xagga wejiguu kaaga qurux badany marka wejhan taas asalkeed mubtadu ahaa asalku wuxuu ahaa wejhu zaydin ajmalu minka zayd wejigiisaa kaa qurxoon wejhu ay ahayd markaasaa waxa wey nisbadii inta mudaafkii laga leexiye mudaaf ilayga loo leexiyey wejhu zaydin soo maaha zayda loo leexiyey oo waxa la zaydun zayd waa la iska xadfa mudaafkii mudaaf ilayga iyo booskii la joojiyey godkiisiiyuu qaatay waxau noqoday zaydun zayd ajmalu minka waa kaa qurux badan yahay meesha quruxda looga nisbaynaayo marka qasuurtay ibhaama yimid ma kaa dhar qurxoon yaha kaa weji qurxoon yaha kaa joog dheer yaha waa dhankee markaasaa la keenay mudaaf fikii la xadfay aa layidhi wejad marka waa saas muxawal canin faacil tasababa zaydun zaydaa shubmay caraqan taas weeye asalkeedu faacilay ahayd oo asalku wuxuu ahaa tasababa caraqu zaydin zayd dhididkiisiiya shubmay tasababa caraqu zaydin iyadoo ah ayaa waxa weeyaan nisbadii waxaa loo tiriyey mudaaf ilayhgi oo zayd ah mudaafkiina waa la xadfay mudaaf ilaygiyaa godmay markaas wuxuu noqday tasababa zaydun zaydaa shubmay ibhaam ay yimid marka meesha shubmidda looga nisbayna macalooshiya baxday ma caatoobay ma wax dhididay markaasaa la idhi caraqan si tamiiskiyaa la keena isagoo tamiisa ah, mudaafka ilsaa la keeno tamiisa ah. muxawal can ilmafcuul wafajarna alarda uyuunan wafajarna alarda cuyuunan waxay yidhahdaan luqadu waxay noqonaydaa qur-aanku sidiisaan uu kusoo dego asal kale ma laha asalkiis waa kan uu kusoo degay laakiin luq waxay noqon kartaa wafajarnaa cuyuuna alcardi waxaan dilaacin dhulka ilihiisii cuyuuna alcardi markaad mudaafilaygiya nisbadii loo tiriyey mudaafkii waa la xadfay mudaafilaygiya booskii istaagay waa kor dhignay wafajarna alarda markay noqoto dhulkii aan dilacin xaa loola jeeda waa la diyaaciyay ma dhulkiia jeexjeexmay ummadiya lala gooyey maya cuyuunan ilaa ka soo boday biya ayr muxawalka markii horeba sidaasa loo dejiye tarkiibkiisa markii horeba tarkiibka sidan loo dejiye sida imtala alinaa weelkiyaa buuxsamay maacan xagga biyo weligiisba saasuu ahaa nicma zaydu zayda nimca lahaaday nima nicma rajula nimca lahaaday rajulan min rajulin min u nimca lahaaday zaydun almaqsuusu bilmadxi zaydun bisa badalan cabdudaali waxabadaa ardu waxabada ardu baqiici ardan kuwaasoo dhan waa kayru muxawalkii halkaanu marka labada qayboodba uga hadla wuxuu hormariyey kayru muxawalkii kii asalba tarkiibkan sidaanaan carabta u dejiday wa minhu min atamyiisi tamyiiskiiuu ka mid ahaaday aydan noqoshay qowluka inaad tidhaahdo nicma huwa rajula nimco lahaaday rajulan min rajulin ninnimu u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta waxa lagu gaari yeelaa zaydun waa zayd nicma iyo bisa min afcaali lmadxi wadamya la yidhahdaa waa afcaal carabta u dejiday ammaan markii la rabo ama ceebayn in loo isticmaalo faacilkoodu saddex waxaan ahayn ma noqon karo inuu noqdo isim alu ku jirto jinsiyaad waa noqon karaa nicma rajulu nin aan nimco lahaaday waa sax labo isim oo asaga aan alu ku jirin laakiin falabisa maswalmutakabiriin wala nicma waxaa nimco lahaaday daarlmuttaiina daarudaas fail waa noqotay ayl almuttaqiina ka dambay saddex wuxuu noqon karaa damiir mufrad ah oo mustatir ah oo nakiro ka dambayda ay fasiraydo damiir mufrad ah oo mustatir oo waajib u asturan oo ay fasirayda nakiro ka dambayda oo tamiisnimo ku nasbisan saddexdaasu miduu noqon karaa faacilku saddexdaas waxaan ahayn ma noqon karo marka markuu ficilkaanu uu qaato afcaashan la afcaalu madxi wadami marka ay qaataan faacilkooda oo ay qaataan tamyiiska kadib waxaa la rabaa inuu yimaado isimka oo laydhaha maksuuska cidda lagu gaar yeelaya ammaanta ama lagu gaar yeelaya ceebaynta waa inuu gadaal ka yimaado hadda waa isku dhex jirnaan fiiri nicma aacilkeedu waa damiir mustatir oo waajib u asturan ah rajulantaas cadaynana zaydun aacil ma noqon karto zaydun waaba isim calamaba saddexdii aan sheegnay kuma jirin marka maba noqon karto aacil marka hadda shicirka dartiisa isdhexgeliyeye waxaa waajiba inta nicmadu hormarto oo rajulinta lagu xijiyo zaydku inuu gadaal maro ila waa maqsuuskiiyo zaydku mar kastaba maqsuusku wuxuu imaan karaa ficilku markuu tamyiiskiisa qaato iyo faacilkiisa kadib u imaan karaa mal alla meeshaad ku aragtana waxa weeyaan ficilka faacilkiisa markuu qaato iyo tamiiska isimkaas ka dambeeya oo maqsuuska waa zaydun hadda misaalkan laba erabooda kuugu banaan inaad tidhaahdo waa mubtada muakhar ah jumladanuna waa khabar muqadam waa raab icraabta labaad inaad tidhaahdo waa khabar mubtadihiina waajibaa loo xadfay oo afartii meeloodoo waajibka loo xadfi jira mubtadahii ka midta maqsuuska nicmo iyo bisa haddii khabar laga dhigo mubtaduu waajib u xadfan yahay labada saxaabada kuugu badan weligaa meeshaad ku arag nicma huwa rajula nimco lahaaday rajulan min rajulin xagga ninnimadu u nimco lahaaday almaqsuusu kan la gaar yeelayaa bilmadxi ammaanta lagu gaar yeelayaa zaydun waa zayd almaqsuusu daasa mubtadaa marka oo waajib u xadfan haddaan zaydun khabar ka dhigon wabisa huwa bedel ayaa baas lahaaday hadda cabdudaari luq ahaan waa noqon kartaa laakiin bedel maadaama la keena bedelantaasaa diidee oo tusaya mar haddii la keena tamyiis nasbisaan waa in tamyiiska u laabtaa damiirka faacilku waxaad leedahay waa bisa huwa bedelaa baas lahaaday bedela min jihati bedin xagga bedel qaadashu u baas lahaaday minhu min almamduuxi ninkii la ammaanayo zayd ahana laga bedel qaato almaqsuusu bidami ceebaynta ka lagu gaari yeelaya cabdudaarigu waa inaad cabdudaar qaadato inta ka tagto zayd iiri marka bisa faacilkeedu waa damiir musatiro waajib u asturan bedelantu u laabana bedelantuna waa tamyiis waa nakiradii fasirayda damiirkaas waa waa lixdii meeleeda la ogolaa damiir inuu u laabto wax ka dambeeya lafdan wa rutba cawdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rutba laa yajuusu ila fii sittati masaa'il lixdan la ogolyahe tana ka mid nicmo iyo bisa waxa weya damiirkoodu tamyiiska ka dambeeyu u laabta waana la ogolyahe lixdan la ogolyu ka midi almaqsuusu bidami cabdudaar hadda cabdudaari marka bedelan inay ka dambaydaan la rabaa laakiin hadda daruuratu shicr dartiisa meesha loo geliy waxaba waxaa wanaagsanaaday daakan xabadaa xabana waa ficilkii daana waa faacilkii waana ismu ishaaro waxa weeyaan madxigana loo isticmaalaa waxaba waxaa wanaagsanaaday daakan ardan min jihati ardin xagga dhulahaan u wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi waxa ammaanta lagu gaari yeelayaa ardulbaqiic waa dhulka baqiic ee tobanka kunoo saxaabi ku aasan tahay ee masjidka nabiga qoraxdu dhankay ka soo baxda ka xiga waa dhulkaas meesha ammaanta lagu gaari yeelaya wa saalixu ninkaa saalix le intaasu waxa weeye intaasu waa tamyiisu nisbihi waxaan rabaa waa tamyiisu nisbihi oo ahaa hayru muxawalka tamyiisunisbe waxaa dhan waa wada yihiin waa tamyiisu nisbihii oo kayr muxawadkaa ah intaas maxaa yeelay fiiri nicma zaydun rajulan carabtuba sidaan u dejidayba carabtaa sidaan u dejiday in la yidhaahdo nicma rajulan zaydun meel laga soo wareejiye ma jirto nicma rajulan zaydun bisa minhu bedelan cabdudaari waxabadaa ardulbaqiici ardan tamyiiskaas waxa la tamyiisunisba oo hayru muxawala ha la yidhaha kii muxawalkaa idinta ka bilaaba wa saalixu ninka saalix la yidhaahdaa adharu waa mid daahirnaan badan minka aduu kaa daahirnaan badan yahay cirdan min jihati cirdin xagga sharafta cirdiga waxaa la idhaahdaa mawdic lmadxi wa dami qofka meesha laga ammaano ama laga caayaa la dhahdaa cirdi cirdiga waa meesha qofku ammaanta uga dhacda ama cayd marka sharaf ahaan ninkaasaa kaa kaa daahirnaan badan hadda wasaalix waa mubtade adharu waa khabar minkana adhar way ku tacaluqee cirdan taasaa tamiis ah waxay fasiraydaa nisbada meesha looga nisbaynayo saalix daahirnaanta waxaa la yidhi wa saalixun saalix adharu waa mid daahirnaan badan minka aduu kaa daahirna madh wiga daahsay madharkiisaa nadiifoo nijaasa lagu ara kayga nijaasaysan miya meesha duhriga looga nisbayna waa halkee taasaa qarsoon markaasaa le cirdan waa xagga nasabka iyo sharaf soo ma jeedin kanoo kale marka waa muxawa waa muxawal asalkiisa waxaa la leeyahay asalku wuxuu ahaa cirdu saalixin ah, cirdu saalixin saalix cirdigiisa aa adharu minka kaa dahirsan khalaas intaasu ahaa cirdu saalixin saalix cirdigiisa iyo sharaftiisa aa min ayaa adharu minka kaa daahirsan faxuwila اsnaadu min almudaafi ila mudaaf ilayhi isnaadkiyaa laga wareejiyey waxa weya mudaafka oo cirdi ah mudaafulaygi oo saalixa loo wareejiyey faxudifa almudaafu mudaafkiina waa la xadfay oo cirdi ah wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu booskii mudaafka oo cirdi ahaa mudaafulayhigii oo saalixaa lasoo dhigay ayaa lasoo dhigay fartafaca irtifaacahu markaasuu godmay ah. fa saara saalixun adharu minka wuxuu noqday saalixaa kaa daahirsan saasuu noqday markuu saas noqday uma xasala calayna alibhaamu fi nisba markaasaa qarsoonaasha nagu yimid meesha looga nisbaynayo saalix dahirnaanta ayaa naga qarsoonaatay uma jii'a bilmudaafi lmaxduufi mudaafkii la xadfay aa la keenay tamyiisan rafcan lidalika alibhaam si uu nooga suuriyo bal ibhaamkaas waa la keenay markaasaa waxaa la yidhi wa saalixun adharu minka isagaa kaa daahirsan meesha looga nisbayna duurigana waxay tahay cirdan xagga sharafta sidaas weeyaan wa saalixun saalix adhar waa mid dahirnaan badan ninka kaa dahirnaan badan cirdan waqad qarirta miyaho waad qabowsatay waad farxdaa loola jeedaa qara caynuhu qarad caynuhu yaa la qofku markuu farxo waqad qarirta waad qabowsatay caynan min jihati caynan xagga ishaad ka qabowsatay biliyaadi bisababiiliyaadi soo noqoshadii atafaka ka soo noqotay sababteed indhahaaga waa farxeen oo waa qaboobe nabadgelyaba haddii ilaahay kuu keenay ood nooryaantii ka soo badbaaday so uma jeedin marka fiiri caynantaanu waa tamyiisu nisba waana muxawal ah, waana muxawal can ilfaacil muxawal can ilfaacil weeye oo asalka wuxuu ahaayay leeyihiin qarad caynuka biliyaabi saasay ahayd qarad caynuka iyadaa faacil tamyiiskan asalkiis faacil ahaa muxawal can ilfaacil hadii la yidhaha faacilu ahaa jira wey tamyiiskan qarad caynuka biliyaabi ay eed faxuwila isnaadu min almudaaf ila mudaaf ilayh isnaadkiyaa laga leexiyey mudaafkii mudaaf ilaygiyaa loo leexiyey faxudifa mudaafu mudaafkiina waa laska xadfay mudaafkiyaa la xadfay qarad caynuka ay eed murta cayntiyaa la xadfay kaaftaasaa damiir mutasila laga dhigo faacil noqotay markii la yska xadfay wa uqiima almudaaf ilayhi muqaamahu booskii mudaafka mudaaf ilaygiyaa la dhigay markaasuu fartafac irtifaaca waa godmay marka markaasay waxay noqday waqad qarirta waad qabowsatay ay noqotay biliyaad yaad ku qabowsatay faxasala labsu calayna ifhaamaa na galay meesha qabowsiga qofkan looga nisbaynayo waa kululeed oo waa qabowday miya xaa loola jeedaa uma jiia bimudaaf maxduufi tamyiisan rafcan lidalika ifhaam markaasaa la keenay mudaafkii la gooyey oo la keeno tamiisa si ibhaamku meesha uga baxo waqad qaribta waad qabowsatay biliyaabi bisababiliyaabi soo noqoshadii sababteedaad qabowsatay meeshaad ka qabowsatay cayna waa indhaha waad farxday wey jucila quratu cayni fi sala indhaqabowsi salaadaa la iiga dhig nabigu sal lahu ala wasalam macnaha salaadan ku farxaa wey mhm marka waa muxawal can ilfaacilkaasuna wa dibta waa diib noqotay nafsan min jihati nafsan xagga naftaad ka diib noqotay id waqti qadayta dayna daynka aad iska bixiday wadibta waa diib noqotay nafsan min jihati nafsin xagga naftaad ka diib noqotay id waqti qadayta dayna daynka aad gudday taanoo la waa muxawal can ilfaacil oo asalku wuxuu ahaa wa nafsuka id qadayta dayna wadaabad nafsuka markaa nafti waxa weya isnaadkii ayaa mudaafka laga leexiyey mudaaf ilayga loo leexiyey mudaafkiiyaa la xadfay mudaaf ilaygiyaa booskii joogsaday waa godmay ibhaamaa yimid markaasaa la keenay sidaas weeyaan asaguna waxaa dhiman muxawal can ilmafcuuli waanu miaale wafajarna alarda cuyuunan wey horaanba u soo sheegnayba qaara waxay ku dareen muxawalun can ilkhabari maxamedulamin waa siduu hadda halkan ku darayeen muxawalun can ilkhabari laakiin ma badna inay ku daraan maxaad muxawalan can ilkhabari mid khabar laga soo wareejiyey oo waxaa lamid a ah qawlka fuqahada wey qowl fuqahada marka xujo looma xujaysta naxwe waxay idhahdaan wal qulataani qulataanka xadiidku sheegay la yidhi najaaso hadday ku dhacdo ma najaasoobo ilaa biyaha midabkooda ama dhedhankooda ama urkoodu isbedelo khamsu miati ritlin waa shan boqol oo rodol taqriiban soo dhodhoweynayda taxdiid ma ah, hadday an shan rodol ka dhiman tahay dhib male ama an ah, ama laba rodol waxay dhahdeen wlqulataani hamsu miati ridlin ay yidhahdeen taqriiban taqriibantaan asalkeedu qabar ahday yidhahdeen oo asalku wuxuu ahaa wlqulataani taqriibu hamsi miati ridlin shan boqoloo ridal soo dhodhoweynteed waa saasu asalku ay khabar ahaa yidhahdeen ee intiya lagu sameeyey sanadkii isnaadkiyaa la wareejiyey mudaafka laga wareejiyey mudaaf ilaygaa loo wareejiyey mudaafkiyaa la xadfay mudaaf ilaygaa booska istaagay waa godmay fa saara wlqulataani labada qullo hamsu miati ridlin waa shan boqoloo rodal si ibhaama yimid ma shan go-aanaa raba haddii nusmid nus rodol ka dhimaya ka waran markaasaa layidhi taqriiban waa soo dhowdhoweyne taxdiid ma aha baabu kam alistifaamiyati haada kanu baabu kam kan baabkeedi weeye kamti alistifaamiyati oo istifaamta loo nisbeeyey kan luqada carabiga waa imisa waa labo horaan usoo sheegnay kam luqada carabiga waa labo kamta midda koobaad waxay ahayd kam khabariyeed oo macnaheedu yahay bimacnaa cadadin kasiir cadad aad u fara badan wa kam min qaryatin ahlagna kam min qarya marka kan badana weeye taas horaan usoo ogaanay ayana tamyiiskeedu wuxuu ahaa majruur mufradna waa noqon kari ah, jamacna waa noqon kari labadaba ah, labadaba taas waa soo marnay halkaana waxaan ka gelaynaa kam istifhaamiyaad kam istifhaamiyaad bimacnaa ayu cadadin cadadkee wey halkaan ugaas waa kam kam idaa ji'ta haddaad la timaaddo mustafiman xaalo aad fahamsiin dalbaydo fansib kordhig bihaa kanta ku kordhig maa bacdaha waxa ka dambeeya wa qul waxaad tidhaahdaa kam imisa kawkaban min kawkabin oo xidig ayay taxwiil samaa samada koobi ii sheeg meeqa xidigaa samada ku taalla wax qoladaas fuyuudaat rabbaniya qortay un baa sheegi karta cid kaloo sheegi karta qoladaas iyagu xataa ciiddaa naqanaya ciidda shee cabdulqaadiraa yiri yihahde ciidda waxaa naqan inta shawlay ay ciiddaanoo dhan aad kaga socotaan carab iyo cajam waxay ku socoto inta shawlay ay taan mid mid u tiriyo leey saasaa ku qor xidiga iska dahdiye waa xidiga warkood bad marka haddaysan naga been badnayn naga cilmi roon kuwaas laakiin wax darana inaga been badan yahin annagu ma naqaano wahori shiku waxaa lagu jawaabaa annaga jawaabteena waxay tahay allahu aclam bimaa xawat annagu intaasugu jawaabayna ilaha yaqaan inta xidi ku taalla ah, inta xidi ku taalla allahu aclam bimaa xawatu annaga jawaab ma ogoy ma naqaano ilaaha yaqaan laakiin ayagu waxay lihin waada la tiriyeyba shawlay shawlay iyo ciid xabad xabad ciiddiyaa la tirinaayo ka war mirmir cilmiga allama koobay ah, waaclamu cilmallaahi uxsi xuruufa wy hadda ciid waxay tahay cilmiga allaan koobay xuruuftiisa xakamid mid waqan ku yidhi ah, nasal llahi salam ka war hmm. ka soco annaga waxaan leenaha allahu aclamu bimaa xawada ma naqaano ilaaha yaqaano ma naqaano wa kam wa kam kam lafdigaas kam ah idaa jita hadaad la timaad bihaa kanta hadaad la timaad waa lagu taxallujin karaa laakiin icraabkeedu waa dheer yahaye icraab fududaan mari doonaahe bihaadaan fansibtaas noogu dheji wa kamkam idaa jita haddaad la timaaddo mustafhiman xaale aad fahamsiin dalbaydo fansib kordhig bihaa kamta ku kordhig maa bacdaha waxa ka dambeeya kam istifhaamiyaa haddaad keento isimka ka dambeeya kordhig waa intaas warku isan ka dabeeyana waa tamiiskeedii idan marka halkaas waxaad ogaatay tamiiska kamta istifaamiyada waa mansuub waana mufrad ogowha jamac maahane waa mufrad mansuuba miaalka fiiri waqul waxaad tidhahdaa kam imisa kawkaban min kawkabin oo xidig ayay saxwi koobay asama ah samada samada meeqa xidiga ku taalla hadda kam waa ismu istifaamkii kawkaban way isimka ka dambeeya waana mufrad waana mansuub sidaas weeyaan laakiin waxaad ogaataa kamta haddii xaraf jaar galo tamiiska ka dambayna waa la jeri karaa waxaa leedahay bikam bikam bikam cabdin ishtaraytaad leedahay meeqa addoonaad soo gadata ha kuu bannaan tahay bikam dirhamin ishtarayta meeqa shilinaad ka soo bixida bikam dirhamin ishtarayta bikam dirhamin hadda dirhamin maxaa lagu jeray haddii waxaan nidhi kamta laftirkeeda xaraf jaar galo tamiiska waa la jeray laakiin maxaa lagu jira laisku khilaafsan yahay sibaweyhi iyo khaliil ibnu axmed waxay leeyihin waxaa lagu jiray min mintaasna qiyaasaa loo xadfa way iska xadfanta haday rabto haddaa rabtana waa sheegi karta waxaa leedahay bikam min dirhamin haddaa rabtana waa iska xadfe waada qiyaase bikam dirhamin ishtaraytaad leedahay marka bikam dirhamin laakiin zajaaji iyo waxay leeyihiin maya kamta mudaaf dirhamin mudaaf ilah wey idaafa lagu ad lagu jiray laakiin calaa kuli xaal kamta istifaamiyada marka iyada xaraf jaar galo tamiiskeedana waa la jaraa waay wain turid wain turid alwaaw lilistinaaف in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin watani jawaabu wajazaahu mabniin cala sukuun la maxal lah min alicraab turid ficlu mudaaric majzumun bin wacalaamatu jasmi asukuun wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta macrifata mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi macrifata mudaaf atamiisi mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi likay allaamu xarfu jarin wa tacliili key xarfu masderiyin wa naصbin tucadda ficlu mudaaric muqayaru siiqa mansuubun bikey wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii akhirihi wa faaciluhu wa naaibulfaacili dheh wa naaibulfaacili damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta wاljumlaةu min alficli wa naa'ibilfaacili fii ta'wiili masdarin majruuraة bilaam wa taqdiiru licabdika لcd allam xرفu تacliil وjrin cd ism majruur blaam وcalaamaةu jri kasraة ظaahiraة fي akhirihi aljar wاlmajhuur mutacaliq bالturiid cadi mudaaf alkaaf mudaafu leeyihi min iضaafaة اmasdr ilى mafcuulihi mabniin calى اfaتxi fi maxali jrin min dawi tamyiizi min xarفu jarin dhawi ismu majhuuru bimin wacalaamatu jarihi alyaau wacalaamatu jarihi alyaau maxduufatu litakhalusi min iltiqaa'i saakiniin niyaabatan can اlkasra lnahu lnahu mulxaqun bijamci mudakeri saalim liannahu mulxaqun bijamci اlmudakeri saalim maa naba fii xarfin an xaraka dawi mudaaf atamyiisi mudaaf ilayh majruur calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih aljar wاlmajhuur mutacaliq btucaad fahwa alfa raabidaة liljawaab huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyin calى fatxi fi maxali rafcin اldي اسم موصول خبر مبتd مبني على السكون في محل رفع والجملة من المبتd وهو y خبره الذي في محل جسم بn جواب شرط وجملة شرط وجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يذكر فعل مضارع مغير سيقة مرفوع للتجرد من الناصب والجاسم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستطير جوازا تقدر هو يعود على الذي والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها bacda darfu makaani mansuubin cala darfiyati makaniyatu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa darfun mutacaliqun biyudkar bacda mudaaf alcadadi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi wlwasn alwaaw xarfu caطfin alwasn maxduufu cala alcadadi wlmacduufu ظاهرة في آخره والوزن الواو حرف عطف الوزن محذوف على العدد والمعطوف على المجهول مجهول وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والكيل الواو حرف عطف الكيل محذوف على العدد والمجهول على المجهول مجهول والمعطوف على المجهول مجهول وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ومدروع الواو حرف عطف مدروع معطوف على العدد والمعطوف على المجهول مجهول وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مدروع مضاف اليد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ومن الواو للاستئناف من مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط مجرد من معنى الشرط مبني على سكون في محل نصب على الظرفية الزمانية الزمانية وظرف متعلق بمضمرة مضمرة صوصعة مضمرة ذات أي كتعلق فكرت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجر والمجهول marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manacan min duura ishtigaalu maxali bisukuuni darbi waljumlatu min almubtadai oo min ah iyo wa khabarihi oo mudmara ah laa maxala laha min alixraab liannaha mustanafa min qabli min xarfu jari qabli ismu majruurun bimin wacalaamatu jarihi kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaru walmajruuru mutacaliqun bimudmara ila mudmara ism mafcuul waa camal fale qabli mudaaf an tadkura an xarfu masdariyin wa nasbin تذكر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستطير وجوبا تقدير أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضمير في محل نصب وتظهر على الواو حرف عطف تظهر معطوف على تذكره والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت والهاء الضمير متصل مبني على الضم المقدر على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من تذكر وتظهر وفاعلهما في تأويل مصدر مجرور بالمضاف وتقدير من قبل ذكرك إياها وإظهارك إياها قبل مضاف dikri mudaafuley majhuur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fii aqibihi dikri mudaaf wlkaafu mudaafu ilayhi min idaafati masderi ilaa faacili mabniyun cala alfatxi fii maxali jari iyahaa mafcuulu bihi dikri oo waxa weyan oo masderka mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbi waay وإdhaarika alwaaw xarف cafin idhaari macduufu calى الdikri wاlmacduufu calى اmajruuri majruur calaamaةu jarhi kasraة ظaahiraة fi akhirih idhaari mudaaf wاlkaafu mudaaf ilayhi min iضaafaةi اlmasdr ilى faacilihi mabniy calى اfatxi fi maxali jari iyahaa mafcuul bihi mabniyu calى sukuni fi maxali naصbi تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعل ضمير مستطير وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة عندي عند ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحلي بسكون اشتغال المحلي بحركة المناسبة بحركة المناسبة وظرف متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنان عندي مضاف ويا متكلم مضاف اليه مبني على السكون في محل جر منواني مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الالف نيابه عن الضم لانه مثنى ما نضى في حرف من حركه ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجمله من المبتدا المتاخر او منواني اي وخبره او كائنان ذا وخبر المتقدم في محل نصب مقول قول زبدا تمييز منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وخمسة ألواء حرف عطف خمسة معضوف على منوان والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره وأربعون الواو حرف عطف أربعون معضوف على خمسة والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر الصالح معنى في حرف حركه ونور عوض عن التنوين في الاسم المفرد عبدا تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وقد تصدقت الواو حرف عطف قد حرف التحقيق تصدقت فعل وفاعل بساعنا الباء حرف جر ساعن اسم المجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بتصدقت خلا تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة عندي مروان الزبدة وما الواو حرف عطف ما النافية له اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن غير مبتدا مؤخر ibtida wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi ayru mudaaf jariibin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi naqlan tamiis mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi waljumlatu min almubtada mutaahiri oo kayru ah wa khabari mutaqadimi oo lahdaas ku tacalluqday fii maxali nasbin macduufatun calaa jumlati cindi marawaani zubda wa minhu alwaawu lilisina الواو للاستثناء من حرف جر ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن ايضا مفعول مطلق فرط مكر احراب ايضا تاسو ان مكر احراب انت من المتدهكين ايضا مفعول مطلق مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره اضا يئض ايضا ايضا مفعول مطلق منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في wljumlau min alficli wlfaacili wlmafcuuli oo ah aadadaas aydan amase idtu aydan idtu waa noqday aydan noqosho jumladaas wljumlau min alficli wlfaacili wlmafcuuli laa maxala laha min alcraab lannaha muctaridatun bayna almubtadai wa khabari halkaas markaad joogto waxaad tidhahdaa wlmubtada mutaakhir maxduufun taqdiiruhu qawluka qwl mubtada muahar marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akirihi qwl mudaaf wlkaafu mudaaf ilay mabniin cala fatxi fi maxali jari waljumlatu min almubtada almutacaqili oo qowlu ah wa khabarihi almutaqadimi oo minta ah laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa nicma ficlu maadin min afcaali lmadxi nicma ficlu maadin min afcaali اlmadxi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wa faacilhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu huwa yacuudu cala rajul على الرجل رجلا تمييز منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره هل كاس مركا جوجت كدب زيد حراري سيد وإن كبه دمشات مجلي كرو مركز الليلة زيد المبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هي والجملة من الفعل أو النعمة هي والفاعل أو هو داء في محل رفع khabarulmubtadey oo ah zayd raabidkiina waraabitu baynahumaa alcumuum cumuumka oo waxa weeyaan nicma huwa rajula nimcadaa rajulnimadaasaa soo gela soo rajulka ka mid maaha isaguba cumuumkaasa u raabid cumuumkaasa u raabid mar hadday jumladaanu khabar dhacdo waljumlatu marka min almubtada mutaahiri oo zayd ah wa khabarihi mutaqadimi oo jumlada ah fii maxali nasbin maquulu qawli maxduud wabisal waaw xarfu casin bisa ficlu maadin min afcaali dam dabnin cala atxila maal lah min acraab wa faaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiiru huwa yaxudu cala albedel minhu min xarfu jarin wlha damiir mutaصil mabniin calى damir fi maxali jarin aljar wاlmajruur mutacaliq bima bacdahu bedelanta ku tacaluji bedelan tamiis mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirihi markaad jumladaas dhamaydo kadib waxaad tidhahdaa cabdudaari mubtadaun muaharu marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih cabdu mudaaf addaari mudaaf ilay majruur calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih wاljumlatu marka min alficli oo bisa wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru lmubtadai oo cabdudaar ah wraabitu baynahumaa alcumuum wاljumlaةu min almubtadai oo ah cabdudaa iyo wakhabari oo jumlada ah fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati nicma zaydun Ah, rajula jumladaas wada waxabada waa xarfcad waxabada jumlada lakin waa siiri waljumlatu min almubtadai oo cabdidaara iyo wakhabarihi maxduufatun calaa jumlati zaydun nicma rajul zaydun wey jumladu ah, zayduna mubtada nicma rajuluna waa khabarkeedii jumlada hore waxabadaal waa xarfa cadfin xaba ficlu maadin min afcaali اmadxi mabniyin cala fatxi la maxal lah min alcraab da ismu ishaara mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin faacil ardan tamiis mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirih ardu lbaqiici ardu mubtadaun muakharun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih ardu mudaaf albaqiic mudaaf ilayh majhuud wa calaamatu jarhi kasratu daahiratu fi aakhirih waljumlatu min alficli walfaacili oo xabadaa fii maxali rafcin khabaru mubtaday oo ardu ah raabidkii wa raabidu baynahumaa faacilu xaba xabada daais mushaarahaasoo raabid ma noqon jiri asaga ka dhigeen wاljumlatu min almubtadai oo ardulbaqiica ah iyo wakhabari oo xabadaa ah fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati zaydun nicma rajula taas waa cadaf وصالح الواو حرف عطف صالح المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره اظهر خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره منك من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني cirdan tamiis mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih waljumlatu min almubtada oo saalixa iyo waqabari oo adharu ah fii maxali nasbi maxduufatun calaa jumlati zaydun nicma rajulan nicma rajulan halkaasaan ku cadfin waqad qariirta waa waxaa rafcatin qad xarfu taxqiiq qariirta ficlun waa faacilun biliyaabi jaaru wa majhuurun mutacaliqun biqariir jaar majhuurkaas halkaas kaga dheji caynan tamiis mansuuba calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fii aakhirih waljumlatu min alficli oo من الفعل أو قرأ إيا وفاعله أو طابع في محل نصب محذوفة على جملة زيد نعم رجلا وضبط نصا وضبط الواو حرف عطف ضبط فعل وفاعل نفسا تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة زيد نعم الرجل إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بالضبط قضيت فعل وفاعل الدين مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق الدين ألف إطلاق الدين وكم مقانع حركته والجملة من الفعل والفاعل وقضيت في محل جر بإضافة إذ إليها وكم الواو للسناد كان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه مقدره على اخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكايه اذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى شرط مبني على سكون في محل النصب على ظرفيه المكانيه وظرف متعلق بانسب جئت فعل وفاعل الجار وال آه. جئت فعل وفاعل والجملة من الفعل أجئ إيا والفعل والطابع في محل جر بإضافة إذا إليها بها جار ومجرور متعلق بإنسب كذلك تعلق مستفهما حال من فعل جئت منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فانصب الفاء رابطة الخبر بالمبتدئ آه رابطة anib alfaau raabiatkhabari bimubtadayn raabiat lkhabari bilmubtadayn insi ficlu amrin mabniin calaa sukuun lah maxal la min alcraab wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru anta waljumlatu min alficli oo insib ah iyo walfaacili oo anta ah في محل رفع kبر مbتd oo كم rاaبdkiina والrاaبd بينmaa الضمير المجrور بالbا mika ku jira ag agga kusoo تacluجinay si aan rاaبd u helno rاaب aanu noogu dhicin والجuملة miن المبتd وkبر لا محل لha miن الإعراب لأنha مستأنفة oo مبتdhiina كم yahay kبرkiina فنص uu yahay وqل الwو حرف caطفin قل فعل أمر مبني على سكون لا محل لha miن الإعراب وفاaعل ضمير مصة هجوما تقدير أنت والجuملة miن الفعل والفاaعل alficli wاlfaacili في محل رفع معطوفة على جملة انس هل كان كعضف كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وواجب ان صهر مريا الا استدار اسكري وتحويد فعل كاس وهو المفعول كده كوكبا تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره تحوي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم علامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها التعادف مصحة منع من ظهورها الثقل إلا وهو منقوص السماء السماء فاعل تحوي مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة لاستقامة الوزن والجملة من الفعل أو تحوي أيوال الفاعل السماء أيوال المفعول أو كمتا في محل النصب مقول القول أو wallahu subxana wa tacala aclam wsala allahu cala nabiyina mxamed